baabu man iqtasa qofka qisaas qaato oo wa akhada qaato xaqahu xaqiisa duuna sulطaani qofka madaxda ah oo maamulka ummadda haayo la-aantii qof ayaa qisaas inuu guta ay waajibtay gacan baa laga gooyey naf baa laga gooy wamaa ilaa daalika il baa laga soo riday qofka isaga marka inuu qisaas rito ood qisaasta iyada guto iyada oonan qofka madaxda ah oo maamulka haya uusan la jirin amaba la fulinin amaba fulinin wixii ku soo aror baabkan imaam annasaa caleyh raxmat ullah masaladan wuxuu qabaa isaga in qofka qisaas hadii marba ay waajibto markay waajibto wa waxaa laga yaabaa inaad adiga in qisaas inay ku waajibto aad u malaysid ayaa laga yaabaa qisaasna ay ku waajibin haddii qisaas ay waajibto in isaga uu qisaasta ridan karo ayuu imaamka qabaa caleyh raxmat ullah laakiin jamaahiir ahlicilmi oo qaar xataa itifaaq ay soo naqliyeen laleeyahay waa itifaaqu fuqahaa madina in qofka uusan qisaas fulin karin biduuni alimaam qof baa qof gacan ka jaray anna waan ka jarayaa ayadoo imaamka uusan ogeyn ama qofka madaxda ah sax ma ahan maxaa ka dhaca ka dhalan arrinta ayadan waxaa ka dhalanay xuduudda oo kale qof baa muxuu ahaa zinaystay yaa la rabaa inuu muxuu ahaa ka oga xadki qofka imaamka ah madaxda ah muslimiinta hogaanku ahayo qof baa waxaa weeyaan qof dilay iyo xadda ka og qofka isaga ahaa ama qofka loo gacangeliyo ka og ha la yidhaahdo oo marka la xukumo kadib ama imaamka laftarkiisa iyo muxua cawaantiisa cid u kaalmaynaysa ha fuliso marka waxaa ka dhalan haddii marka qof walba uu qofkii dhib u geysto isaga ka guta in dad haba yaraatay dembi aan lahayn in lagu xadgudbo kadibna cilad laga dhigto bay ugu xadgudbeen isaga ay ugu xadgudbay isaga waxa weeyaan xad buu iga galay wamaa ilaa dalik xad baa iga waajibay marka fawda iyo waxaa dhaca waxaba yaraate eh isku dhexyaac badan waa hadda soomaalida dhaqankeeda qof baa qof laga dili kadibna isaga laftirkiisa ayaa marka xadkii oofsani cidduu ka oofsanana ma ahan ciddii dhibka u geysatay eh. cid alle ciddi dagan oo ciddaas muxuu ahaa ay isku heeb yihiin ayuu ka fushani dhib weyn baa ka imaana marka lidalika waxyaabaha musطalaxaadka hadda laga yaqaano amaba erayada caamka ka ah wadankan waxaa ka mid ah harciga gacantaada ku qaadani harciga gacantaada ku qaadani saasay dhahaan afsawaaxili waa taqaanaan marka waxaa weeyaan macneed waxay tahay dhibaa lagu geystay qofki kuu geystay aadnaha ugu badalin ee soo dacwey oo broces umar waxaasay kala jeedaan oo ficlan haddii laisu dayay dadka oo qof alla qofki dhib kuu geysta adna aad kii u dabamariso waxaa ka dhanlaa dhibaato weyn marka wixii dhib hol qofki loo geysto oo xad iyo wixii la muxuua hal maalo waa in cid xadka asaga u fuliso oo madaxnimo hayso loo helo weeyaan eh, bacd ahlicilmina waxay qabaan ayagoo daliishanaya xadiidka xali qofkii ishii muxuu ahaa saas duleelka albaab ka soo eegayo cawradada daawanaya in ishi laga soo rido ayagoo daliishanaan waxay qabaan inay bannaanta arrinta ayada sidaa wey waa noo iman doontaa insha allah tabarak wa tacala xadidka afarkun sideed boqol iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qala imam nas mt mxamed bn ml anzi wa iqat xaafid qala xadana mucad bn hishaam adastawai albصri wa saduq rubama wahim qala xadaanii abi aabihi wa hishaam adastawai wa iqat tabt rumiya bاlqadr can qataada ibn dacamata sadusi اlbصri can nadr bn anas ibn maliki wa iqa can bashiir ibn nahik asadusi wa iqa can abi hurayra cabdiraxman sakh dawsi radi اlahu ta ada wa raawiyat اislaam can اnabiy nabg w ka sl qa nabiga inuu yidhi man iطalaca qofkii daawda ama fiirsado man iطalaca qofki fiirsado ama daawda fii beyti qowmin qolo gurigood bikayri idnihim idin la-aantooda qofki fiirsado oo fafaqau ay ridaan caynahu ishiisa falaa diyata diya uma sugna lahu isaga walaa qisaasa wax qisaasa haba yaraata ood leeyahayna ma lahan weyaan guri dad ay leeyihiin ayuu aayar muxuu ahaa isagoo loo idmin intuu muxuu albaabkii ama soo furtay gudahaba soo dhex istaagay iska daawday ama waxaa weyaan meel daaqad ka soo eegay oo maxaarimta iyo cawraadkii isagoo la ogolaan ishiia laga soo riday <laughs> waa khatar waxyaabaha yacni mararka qaar ka dhaca tuulooyinka waxaa ka mid iyo meelaha baadiyaha qofku waxaa laga yaba inu gurigiisa soo gala dalaq aqalaha horiyaha moogta albaabyo wax ma laha waxaa laga yaaba qofku markuu albaabka intuu dalaq soo dha soo dhex istaaga asalaamu calaykum u yihahdo dadkana baadiyaha u badan arrintaa way dhacdaa marka dadkaas khatar ay ku jiraan haddii indhaha laga soo rido <laughs> marka dhiiglaan baa ku dhe <laughs> waa imtixaan allah mustacaan mar ya ha kaasaa daran midka hadda laga hadla waa qofka mawtankan qofkii soo gala waxaa laga yaabaa inuu idin rajaynaa inay meesha cawre ay jirin u rajaynaa waxamaa ilaa daalika ta'wiilaad baa loo raadin karaa moogta ha inta badan laakiin albaabka la soo eega oo duleelka laga soo eega inta badan waa albaab xiran albaab xiran wa marka dad albaabadooda xirtay oo loogtay oo mxuu aha qataarka gashtay inaad mxuu aha daaqadihi saa looga eego waa mishkiladda qof ya hay hay saasaa muuqata waaya xadii afarka sideed boqol iyo kob iyo lixtanaad waa xadii saxiixa qaala imam nasacanat mxamed mansuur aljawaaz waya waa iqa qaala xadaana sufyaan Ah, ibn cuyeyna can abi zinaad cabdillahi bn dakwaan weyaan can ilacraj cabdiraxmaan ibn hurmus labadaba waa iqa oo habti ah can abi hurayra can nabi nabig xukor sal qa nabigeen wuxuu yidhi low ana imra'an qof hadduu iطalaca soo fiiriyo oo gurigii uu muxuu ahaa iyo meeshii asturnayd uu daawdo bikayri idnin idin la-aan waa qofkii marka daaqadii iyo wixii meelaha Eh, kasoo muxuuah wax daawanayo meelihii duleelay iyo meelaha wax kasoo eegaaye eh, daawasho caadi ahoo fiiran caadi ma ahane oo faadatahu fakhadaftahu kadibna aad fiintaaliso fakhadaftahu aad fiintaaliso ama aad toogato oo faqata caynahu ishiisa aad soo rido maa kaana maahan calayka korkaada xarajun wax culays ah wax dembi ah kaama soo gaaraya weeyaan wa qaala maratan marna wuxuu yidhi rasuulkeen sal slam ukhra ee kale junaaxun maa calayka xarajun aw maa calayka juraaxun wax oo muxuu ahaa culaysa habay yaraata kaama soo gaarayaan weyaan saasuu nabigeena sal allahu calayhi waaalih wasalam xadii afarkun sideed boqol iyo laba iyo lixdanaad waa xadii saxiixa qaala alimaam nas calamatlah maxamed bin muscab ashaami waa saduuq qaala xadaana maxamed bin warak assuuri waa iqa qaala xadaana cabdulcaiiz cabdilcaziiz bin maxamed adaraawardi waa saduuqun kaana yuxadiu can kutubi hayrihi fayukhطiu can safwaan ibni sulaym almadani waa iqatu dad cabid rumya biاlqadr can caطاء bni yasaar alhilaali mowlaahum iqaة faadilu صaaxib mawaaciid wacibaada can abi saciid اkhudri abi saciid اkhudri radi اllahu ta ada wa sacad ibn malik ibni sinaan anahu abu saciid kaana waxaa yusali mid tukada faidaa waaba iyadoo bibnin wiil oo limarwaan marwaan ibnuxakam uu dhalay yamuru uu maraa bayneed ee hortiisa abu saciid ayaa tukanayey canug marwaan ibnu xakam oo marka iyada anha magaalada madiine amiir u ah gobnatoorow ah uu dhalay ayaa hortii mara fadara'ahu waa iska reebay falam yarjic kama laaban intuu reebay ayuu mar labaad soo noqday fadarabahu markaasuu garaacay ama dharbaaxay indhuhu ku dhuftay insaxa tacbiir kow fakharaja algulaam canuguu baxay yabki isagoo oyni ayuu baxay xataa ataa ilaa ugu taga marwaan marwaan ayuu galay fa ahbarahu markaasuu arrin ku sheegay wuxuu ku dhacay dharbaaxdada ku dhacday nabarka ku dhacay uu sheegay faqaala marwaan wuxuu yidhi liabi saciid wuu yih waa lasoo dacweyey abu saciid moogta lima maxaabaad darabta u garaacday darabta ibna akhiika walaalka wiilkiisa maxaad u dishay ood u garaacday qaal wuxuu yidhi maa darabtu maanan garaacin inamaa in kale maanan darabtu waxaan garaaca shayطaana shayطaan ayaan garaacay cunug ma garaacin shayطaan ayaan garaacay samictu waxaan ka maqlay rasul rasulka sal sl yaquul isagoo ayaan ka maqlay idaa kaana hadduu aad axadukum midkiin fii salaatin salaad oo fa araada uu doono insaanu qof yamuru inuu mara bayna yadayhi hortiis inuu mara haduu doono falyadrahu fayadra'hu wuxuu reebayaa ma staطac intuu awoodo somalki dalka mxuu ahaa in hadda saa gacanta lalaha oo la taagtaago fayadra'hu reebi ma staطac intuu karo fainaba hadiidooda meesha isku soo maqiiqo falyuqaatilha la dagaalama fainahu isaga shayطaanu wa shayطaan abu saciid marka dacwo ma geynini gacantiisu muxuu ahaa ku fushaday amarka nabiga ku furi sal slam marka imaamku wuxuu daliishanayaa halkaas qofka xaqiisa inuu qaadan karo oo qisaasan karo ayuu qaadanayaa calayhim raxmat اllahi jamiica baabu ma jaءa fii kitaabi اlqisaas min almujtaba mima laysa fi الsunan baabu ma jaءa wuxuu yimaaday ayuu baabkan u baab yahay baabu maa ja wuxuu imaaday ayuu baabkan u baab yahay fii kitaabi اlqisaas kitaabka loo yaqaano kitaab alqisaas ku soo arooray oo min almujtaba kitaabkan hadda aan hayna waxaa la yihahdaa almujtaba sunan nasaa-i bas lama yidhaahdee almujtabana waa loo yaqaanaa kitaabka weynayna muxuu ahaa assunan alkubra ayaa la yidhahdaa oo ama asaga halaga soo gaabiyo amaba hala taxriiriyo amaba waxyaabo dheeri ah ku jirana wamaa ilaa dalika marka wuxuu le imaamka caleyh raxmat ullah kitaabu lmujtaba axaadiista ku jirta oo qisaasta ka hadlayso oonan ku olin assunan alkubra ayuu baabkan u weyn ah, ah, sidoo kale fasirtaan la fasir qowlka allah caza wajal waman yaqtil qofka dilo muminan qof mumina mutacamidin xaalu y mid u qastay fajazaahu abaalkiis jahannamu waa jahanama khaalidan xaaluu ku waara fiiha gudaheeda u ku waari ayadna in la fasirayuu baabkan u baabiyey marka laba arrimood ayuu imaamku meesha soo arooriyey qodobka koobaad axaadiista kitaabu lmujtaba oo kitaabkan gacantaan ku hayna ah ku taalla oo kitaabu lqisaas ku soo aroortay oonan ku olin kitaabka weynaay oo asuna lkubra kow oo imaam nasaa-i wman yqtl mumina mutacamida fajazahu jahanam khaalida fiiha ilى akhir aaya xadii afar sideed boqol iyo saddex iyo lixdanaad waa xadii saxiixa qaala imam nas cabdiraxmaan imam nasaai ma marka qaala imaam nasaai meeshaan ma qaala abu cabdiraxmaan lafdan ninka ibnu suni waa marka ibnu suni weeyaan ninka hadalkaa dhaha oo xorowgi alimaam nasaai uu kitaab ka wariyey qaala ibnu suni caleh raxmat اllah xadana waxaa noo warramay abu cabdiraxmaan النسائي لفظا weliba wuxuu nooga waramay dhawaaq iyo sheegid maaha qoraal qal وu أنbأna محaمد بن مثن العنزي qال xadثna محaمد بن جعفر وغندر qال xadثna شعبة وإmاaمki عن منصور المcتmر عن سعيد بن جuبayر raggaasoo dhan waa tqana waa rag am abaata qal wuxuu yihi سعيد بن جuبayر أmrnii wuxuu i faray cabدالرaحمaن بن أbزa ninka l cبdiرaحman بن أbزa ayaa i faray أن أsأل inaan weydiiya بن cabaas cبdاللahi بن cabaas رadي الlaه taa anهma عan haatayn الآيatayn labadan ayadood inaan wax ka soo weydiiyo ayuu ifaray saciid ibnu jubayr ayaa wuxuu dirayaa waxaa diraya mag cafwan cabdiraxmaan bin abza ayaa diray yuu u dirayaa cabdullahi bin cabaas muxuu ugu dirayaa labadan ayadood soo socotay inuu macnahooda soo weydiiyo o waman yaqtul mumina waman yaqtul qofka dila mumina qof mumina mutacamidan xaal weeye mid u qasdi oo kas u yeeli fa jaza abaalkiis jahannam ooyaan fasأaltu waan weydiiye marka saciid ibn jubayr wuxuu le waxaan weydiye cabdullah bin cabaas faqaal wuxuu yidhi lam yansakha shayun waxna ma nasakhin oo ayad la nasakhay ma ahan weeyaan wa can hadihi اlaaya ayaddanna inaan weydiiyey ayuu ifarayoo waa ayadda labaade wاladiina kuwi laa yadcuuna aanan la tugayn oo la caabudayn maca allah alla weyna jirkiisa ilaahan macbuud aakhara ee kale walaa yaqtuluuna aanan dilaynin annafsa naf aanan dilaynin allatii naftaasoo xarama uu xaaraan yeelay allahu weyne ilaa biaq aq inay ku dilaan mooyane ilaa ahi aaya kadibna markii dambe fa ulaaika yubadil اllahu sayiaatihim xasanaatina ka dambaysa ilahay asanaatin ilaahay subxana wataala kuwa ayaga dembiyadooda wuxuu ugu bedelaa wanaag ayuu ugu bedelaa ayaa ka dambaysa haddii ayba tooba keenaan oo islaax la imaadaan oy allu soo noqdaan inuu ilaahay ugu bedelaa waxaana ku jiray walaa yaqtuluuna nafsa alatii xarama allahu ila biاlxaq waman yafcal dalika arinkaa qofka sameey oo shirki la imaada oo qatl la imaada oo waxaa wey zina ku dhaca oo fulaan yalqa ahaaman dembi ayuu la kulmi yudaacaf lahu alcadaabu yowma alqiyaama waykhlud fiihi muhaanan cadaabkii alloolo ablaabaa maalinta qiyaamo weliba uu ku waarayaa isagoo dulaysan oo aad loo ihaanaystay kadib maxaa ka dambey ilaa man taaba wa aamana wa camila صaalixan kadibna fa ulaa'ika kuwa iyaga ah yubadilu badli allahu alla weyne sayiaatihim dembiyadoodii xasanaati wanaag bu rabbi ugu bedeli shirki ay la imaadeen dil ay la imaadeen zin ay la imaadeen mxuu ahaa dembi weynay koreen maca daalika ilaahay subxana watacala usoo noqdeen tawba ay la imaadeen wixii o dhan waxaa loogu bedelayaa xasanaad baa loogu bedeli ayaddana waan weydiiyey kow cabdullahi bin cabaas baa la weydiye radi allah ta qal wuxuu nazalat fii ahli shirki dadka ahlu shirkiga ay ku soo degtay naski miyuu ku sheegay maya marka inuusan qofka qaatilka tawba lahayn qof cabdullahi bin cabaas la qabo oo saxaabada nabigeena ama salafka ah gacan laguma hay ma garateen aayaddan waa caddahayba waadix jiddan marna wuxuu dhihi doonaa aayadda maka ay ku soo degtay ahli shirkigii culammadu waxay dhahaan kullu aayatin nazalat fi lmushrikiin tajuru fii dayliha cusaata almu'miniin aayad kasta oo ku soo degtay mushrikiinta waxay jiidanaysa oo mxuu ahaa ramuud iyo iyo furdamba u ah muminiinta kuwooda muslimiinta kuwooda cusaada oo caasiyaalka marka u dhaxanta wa cid kasta oo sifadaa laga helo oo u dhaxanta xataa haddii ay ahlu shir ku degtay laakiin waxaa weeyaan wاladii laa yadcuuna maca allahi ilahan akhar kow waa صifa walaa yaqtuluuna nafs alatii xarama ila bاlxaq waa sifo kale walaa yaznuun yani waa isdaba taalla wa isdaba yeelaan waaya xadiidka naam ya sheekh ha ha ma ku celiya waxaa weeyaan wاladiina laa yadcuuna maca allahi ilahan akhra o walaa yaqtuluuna nafsa allatii xarama اllah ila bاlxaq walaa yznuun maxaa kaloo uheliy ya saddexdaas iyaga ah waa kuwa ugu weynaa dembiyadii shirkigii wax ka maa jira qatlu nafsi ah balfir waxay leegta zinadii intii ugu weyneedoo dee ooba dee muubiqaadka ahayd oo lagu halligmay number one number two number three wixii ahaa nambaradii koobaad ayaa waxaa layihi qofka la imaado dembi weynaa ku dhacay waxaa weyaan waa la cadaabaya weliba isagoo loo laablaabay weliba isagoo dullaysana ku waaraya intaa marka la yidhi waxaa la daba dhigay ilaa man taaba qofkii saddexdaas ka mid ahoo tooba keena kuwa kale oo riba iyo fulaan iyo ayadoo lamid ilaa man taaba cid tooba keenta ma wa aamana wa camila صaalixا faulaaئika yubadil اllahu sayi'aatihim xasanaat ilaahay subxana wa tacaala sayi'aadkooda iyo xumaantooda wuxuu ugu bedelaa xasanaat oo booskii maadaama ay tooba la imaadeen xumaantiiba ilaahay wanaagu ugu bedelaa oo waxaa weeyaan dembigooda yaa la dhaafaa oo meeshii dhab waa laga tirtiraa sidaa weeyaan cabdulahi bin cabas marka wuxuu qaba aayadda hore ayuu ku dhegan yay middaan dambe ma qabo middaan wuxuu leeya annagana ma khusaysa ahlu shirkiga iyo shuqulkuleeda dadka gaalada ahi weyaan annaga shuqulku ma lihi ma garateen saas weyaan ha xadiidka afar kun sideed boqol iyo afar iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nas alay ramat lla azhar ibnu jamiil alhashimi waa saduqun yuqrib qala xaddaثna khaalid ibn xatim jahim qala xaddaثna shucba imamki can muqirata ibn nucmaan wa hiqa can saciid ibni jubayr raxima allah jamiic qaal wuxuu yidhi saciid ibnu jubayr ikhtalafa waxaa iskhilaafay ahlu kuufa reer kuufa ayaa iskhilaafay kuufa waxay ahayd magaalo u dhiganta basra magaaladan hadda caasimadda labaad ee dalka ciraaq waa basra sooma markii baqdaad laga taga magaalada labaado ugu weyn waa basra magaalada basra magaalo u dhiganta oo la yidhahdo kuufa ayaa jiri jirtay oo xataa lidaalika naxwiyiinta dadka ahlunaxwada laba madhabba albasriyuun waalkuufiyuun reer kuufa iyo reer basra ay kale yihiin marka magaalo weyno waxay ahayd caam ah oo aad oo la yaqaana laakiin hadda magaalo jirta ma aha way tirtirantay way basbeeshay lidaalika hadda eh, naxwada marka la yidhahdo naxwada eh, madhab albasriyiin iyo madhab alkuufiyiin waxaa aad u xoog badan oo mashhuur ahoo la yaqaana oo ariiqada hadda annaga aan wax ku barannaba ah madhab albasriyiin kuufiyiinta marka si ay magaalada u tirtirantay ayaa madhabkoodina u tirtirmaan u malayna marka magaaladaas kuufa wey magaalada iyada waaye hahay qaala wuxuu yidhi ikhtalafuu cala iskhilaafat alkuufati ayaa iskhilaafeen fii hadi اlaaya ayadan isku khilaafeen waman yaqtul mu'mina mutacamidan baa isku khilaafeen faraxaltu ila bni cabaas cabdullahi bin cabaas baan u soo safray intuu jooga cbdullahi bin cabas salligiis xagee maka wa maka ayaa salligiisi ahayd marka dambe mogta oo madrasata maka oo madrasat almadiina la yihahdaa marka la kala qaadi cabdulahi ibn cabaas eh, saldhigiis waxay ahayd maka fasaltu markaasaan weydiy markaan halkaas intaan kuufa ka soo baxay ayaan maka ugu imaadayo fasaltu aan weydiiyey ayaddaasaan weydiiyey faqaalat wuxuu yidhi nazalat waxay ku soo degtay nazalat way soo degtay fii aakhiri maa qur-aan eh, u dambeeyey fii aakhiri maa unzilat ayaddaas nazalat waxay soo degtay fii aakhiri maa unzilat ma unzila iyo qran unzila ta ma ku jirtaa naزalat waay way soo degtay fii aakhiri maa shaykan u dambeeyey unzilat la soo dejiyey yacnii aayadihii u dembeeyey oo qur-aanka la soo dejiyey ayay muxuu ahaa ka mid ahayd oo ku soo degtay wamaa nasakhaa shay-un wax ma jiraan weeyaan in lagu camal fal ayuu cali ramat ullah radi allah anu arda xadid qofn boqol iyo han iyo lixdanaad wa xadis saxiixa qala imam abarna camr bn abdillah swaatiqatn xafid qala xadani axmed bn sacid alqaطaan qala xadaثana ibnu jurayj cabdimalik bn cabdi bn jurayj qala akhbarnii waxaa ii warramay alqasim ibn abi bazata waa iqa can sacid bni jubayr qala wuxu qultu waxaan idhi libni cabaas cabdullahi bn cabaas hal liman qof miyay u sugnaatay qatala dili mu'minan qof mumina mutacamidan isagoo u kasi min towbatin tooba miyay u sugnaatay qaaluu ilaamaya wa qara'tu calayhi waxaan ku dul akhriyay alaaya ayaa yaan ku dul akhriyay yaa ku dul akhrina saciid ibn waa ku dul akhrini allatii taasoo fi lfurqaani suurat furqaan ku sugan ayaan ku dul akhriyey waaladiina yadcuuna maca allahi ilaahan aakhar walaa yaqtuluuna nafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaq qaala wuxuu yidhi aayaddii ilaa dhammaadkeeda qaala wuxuu yidhi haadihi tanaytu aayatun waa aayad makiyatun maka loo nisbay oo maka kusoo degtay nasakhata waxaa nasakday aayatu aayatun loo nisbeeyey oo madiine kusoo degtay waman yaqtul mumina mutacamidan fajzahu jahanam khaalidan fiiha ayaa nasaktay ayuu leeyahy bdillah bin cabas lakin cid ku raacday miyaa lahaya xag iska dhig xadii afar sideed boqol iyo lix iyo lixanaad xadiis saxiixa qaala alimam nasr almt abarna qutay ibn saciid ibn jamin ibn ariif albaqlani waa tiqatun tabt qala xadana sufyaan ibn cuyayna sidoo kale weeyaan can camaar adduhniy camaar ibnu caawiyat aduhni waa saduuq can salim ibn abi ljacd waa wa kaana yursil ana bna cabaas cabdulahi bn cabaas radi alahu ta sl waxaa la weydiiyey caman qof qatala dil muminin qof mumina mutacamidan xaal mid u qasdi uma kadibna taaba tooba keen wa aamana alla rumeeyey wacamila saalix camal suuban la imaada uma htadaa kadibna hanuunay faqala ibnu cabaas wuxuu yidhi wa ana lahu towba towba xaggee ugu sugnaatay xagguu towba ka heli samictu nabiyakum nabigiina ayaan ka maqlay sal slm yquul isagoo alai sl slam yejiu wuu imaanayaa qofkii maqtuulka ahaa mutacaliqan xaalu ku dhegany bilqaatil qofka dilay isagoo ku dhegan ayuu imaani tahabu weliba ay buranaysa oy da'aysa tashhabu ay burqanaysa awdaajuhu halbowlayaalkiisa daman dhiig ay burqanayaan ayaa mxuu imaani yaquulu kadibna wuxuu le qofka maqtuulka oo la dilay sal waxaad weydiisa haada kan rabbiyo weydii fiima qatalani muxuu igu dilay qaala wuxuu yidhi uma kadibna qaala wuxuu yidhi wallahi allan ku dhaarteen laqad anzalahaa alla wuu soo dejiyey subxaana wa tacaala wamaa nasakha muusa nasakhin rabbigan subxana wa tacala saas u le alimaam cabdulahi bin cabaas radi allahu ta anuma xadika afar saddeed boqol iyo waxaan horey u sheegnay oan ku celcelinayna in masalada cabdullahi bin cabaas saxaabada nabigeena ay ku raaceen calayhi الsalaatu wasalaam xadika afar saddeed boqol iyo toddoba iyo lixdanaad qawaacid shareecadan waxaa weeyaan in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa sooma macruuf ninka boqolka nafood dila khuluudka marka aad muxuu laga hadla waa khuluud oo muxadada ilaa cuquubada ka dhamaata wa khuluudkaaga laba qaybooda ah. meeshan waad ku waaraysaa xabsi ad ku uri ood ku waari marka lee qofka waxaa laga yaaba labaatan sana ama toban sana in xabsi la geliyo qofki soo ma oad ku uri meeshan oad ku waari saasaa la dhihi waana shan sana ama toban sana midna waa khuluud abadi ah midna waa khuluud marxali ah oo muddo ku xihan marka culamada khuluudkan waxay leeyihiin khaalidan fii hada uu ku waaraada waa edbinta la edbinaayo muxuua meeshii la soo marinaayey inaad ilahay iska dhaafan waba kuma subana wataala kana raalli garayo janno siiyo kana janno siiyo oo tia wadyeli aadba laftirkaada naaraad gel lahayde naartian kaa cafiy janno gal kana muxuu aha kudilinsan jannaha gala oo dembidaaf looga dhiga horaan saan usoo marnay soomaad sooma doonaysid an yabuu'a biimika biimika wa imi saaxibik sosoo aan marin sidii oo kale weyaan waay xadidka afar kun sideed boqol iyo iyo todoba iyo lixdanaad waa xadid saxiixa qala imam س bna isxaq بn ibrahim اxandli waثiqaة habt faqih qaala anbana nahr ibn shumayl almazini waثiqaة habt qala xadana shucbaة imaamki can cubaydاlahi ibn abi bakr ibn anas ibn malik waثiqe qala wuxuu samictu an anasan khadima rasuuli lahi sal slm aw khadima rasuuli lahi salى اllahu عalيه waslm radia اlah an yquul isagoo layan ka maqlay qaala rasuulu lahi sal sl rsulka wuxuu yidhi xa xadiidkuu taxwiiliyey waa noo iman doona matnigi barna waxaa noo warramay yuri alimam nasa ramat lah mxamed ibn cabdilcla wa iqat xaafid qaala xadaana khaalid ibn xaalid ujaymi qala xadaana shucba waa imaamki can cubaydillahi bn abibakr ibn anas bn malik can anas bn malikin radia allahu ta arda can nabiy nabgen wxu kor sal sl qal nabigen wuxuu yidhi alkabaa'iru kabaa'irta alkabaa'iru kabaa'irti ashirku billaahi weeyaan waa allo loo shariig yeelo wax lala wadaajiyo wacuquuqu lwaalideyni labadooda oo lagu caasiyo weeyaan iyo wa qatlu nafsi nafta oo la dilo ilaa bilxaqi a ku jirta iyo wa qowlu zuur iyo hadalka beenta ah iyo ballanta beenta ah iyo markhaatida beenta ah qowlu zuur saas ayuu nabigeen sala allahu calayhi wa aalihi wasalam marka qatlu nafsiga marka naf in la gooyo waxay ka mid tahay kabaairta aadka u weyn oo ilaahay subxaanahu wa ka caroona una xaaran yahan xadika afar sideed boqol iyo sideed iyo lixdanaad waa xadiid صaxiixa qaala imam cabda ibn cabdiraxiim almarazi waa saduuq qaala ambana ibn shumayl nadr ibn shumayl oo iqan tabti ah qaala xadana shucba qaala ambana firaas firaas ibnu yaxya alhamdani waa saduuq rubama wahim qaala samictu shacbiy caam ibn sharaxiil shacbi waa waxaa weeyaan taabici waiqatun faadil weeyaani mashhuur can cabdilahi bn camr bn cas radi allahu ta an nabigna mn xukr sl sl qal nabgen wuxuu yidhi alkabaa'iru kabaa'irta alshraaku billaahi weeyaan allo wax lala wadaajiyo wacuquuq lwaalidayn labadooda lagu caasiya weeyaan waqatlu nafsi naf la dilo weeyaan iyo walyamiinu dhar alhamuus ee qofka timbiso oo dembiga iyo naarta ku rido waa muxuuah dhaarta beenta ah oo qofka xaq bini aadam inuu ku goosto uu muxuu ah u dhaarani ama uu soo goyo qof kale iyo sagaal iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qaala alimam cali ramat la abarna cabdiraxman ibn moxamed ibn salaam alhashimi wlahum walaa ba'sa bihi qaala xaddaana isxaaq ibn yuusuf alqurash waaiqa alasraq weeyaan can fudayl ibn ghaswaan adabyi waaiqa can ikrima mowla cabdilahi bn cabaas ibn cabaas radi allahu ta qal cbdilahi bn cabaas qaala rasul rasulka wuxu yiri sal slm laa yazni ma zinaysto alcabdu addoonka xiina goorta yazni uu zinaysani wa huwa isagana muminu uu mumin yahay ma zinaysto qofku markuu zinaysana mumin ma ahan xaalka uu zinada ku jira iimaan meesha ma yeelo walaa yashrabu khamra ma cabo xiina goorta yashraba uu cabi wa huwa mumina isagoo mumina ma cabo walaa yasriqu ma xado wa huwa isagana muminu isagoo mumina wax ma xado walaa yaqtulu wax ma dilo wa huwa mumin isagoo mumina axaadiistan Eh, ama xadiiskan zaanigii iyo khamradii kii cabay iyo waxaa weeyaan qofkii waxaday iyo qofka dilay oo afartaba kabaa'ir ah ayuu nabigeenna calayhi sala slam wuxuu leeyahay qofka markuu hawsha ayada ku jira ama zinada ku jira ama dilka ku jira amaba khamr cabitaanka ku jira ama waxaa weeyaan tuugnimada ku jira marka ayada iimaan isaga isma hayaan iimaankii culamadu marku isku hayaano ma gaaloobaya lidaalika qolyaha loo yaqaano waciidiyada khawaarijta iyo qolyaha la yarada muctasilada khawaarijta waxay leeyihin qofka markuu dembigaas ku dhaca wuuba gaalooba khalaas altakfiir bilkabiira qofka aduu kabiira marba ku dhaca wuuba gaaloobi kuwan laftirkooda eh, eh, muctasiladana sidaasoo kale ay leeyihiinoo waxaa weeyaan hadduu marba ku dhaca dembigaas wuu gaaloobay adduunku waa gaal laakiin aakhiro marka la gaalo fa fii manzila bayna manzilatayn yaa gaalnimo islaanima udhexeeya adduunku waa gaal laakiin aakhiro marka la gaaro waxaa weeyaan manzila fii manzila bayna manzilatayn saasay sheegayaan alcumuum marka waciidiya loo yihahda qolyaha axaadiista iyo aayaadka nusuusta goodiga ah marba hadday soo maraan iyaga looma eegayo qofka qortaa looga goyna kow hore waa laga dabaqaya waciidiyaa loo yaqaanay waciidiye ayaa loo yaqaana khawaarijta iyo muctasilada marka qolyahaas waa ku dhegan yihin waxay leeyihiin xadiidka marka daahirkiisaasaan qaadanayna imaan islaani meesha maba taallo laakiin culimada ahlusunna waljamaaca waxay leeyihiin awlha umalayn qolyahan dee meelahan meelaha jooga ha umalayn magacaas magac la billiqaysayoo dhaca weeyaane ahlusunna waljamaaca waxaa weyaan waa ariiqada saxda ah oo waxaa weeyaan nabigeenna cala sl slaam saxaabadiisa ay mareen ahlulislaamka ay mareen qolyahan muxuu ahaa eh, qubuurta dul jooga oo waxaa weeyaan eh, ilaahay goodiba hilmaamay meeluu jiro xataa aanan fahamsanayn oo weligii iyo allah kala saari waayey oo ku wareersan kuwa ayaga ahlusunna waljamaca magacaas ma qaadan karaan beenwa haba yaraad shuqulkuma lahan sunnana waxba kama oga jamacat almuslimiin waxba kama oga marka waa ummad lunsan oo u baahan dacwad iyo tawxiidka in la gaarsiiyo tawxiidki ma ahan bidca iyo sunno in la gaarsiyo tawxiidki ay u bahan in la gaarsiyo kuwa ayaga tawxiidkiya ka khaldan in la gaarsiyo ay u bahan yihin lianna qof kulaa waxaa weeyaan wax alla wix ilaahay loo lala aadi lahaa oo dhanba weliguu keenso intaad soo aruurso soo jiblayso inta keen haddii ay waxaas aynan ahayn tawxiid ka bax maxaa tawxiid ka bax noqon xuquuqd ilahi o dhan meeshaan iskugu wada gey allahu mustacaan marka ahlusunna waljamaca waxay qabaan iimaankiisa waa naaqis liimaan iimaankiisi ayaa inta tabarbeelay tabarbeelay tabarbeelaya dhulka yeello oo inaad macaasidan dafciyo iska reebo waa awoodi waay ma garat hadda kaba soo qaad waardiya albaabkuu yeel waardiyaha marka waa nin yar xooggan tutun ah laakiin waxa u imaaday laba nin oo ka xoog badan way dabagidinayaan amaba waxa weeyaan wuu xanuunsadayoo wuu qandhaday hal ninoo marka isaga aad iska ciidan kari laha ama aad kala tuuri lahay ayaa hal far ku tuuri wuu xanuunsan yahi mugta marka iimaanka waa saas iimaanka markaad qawi yahay macaasida isagaa muxua iska celini iimaankaasaa kaa celini wاladiina اhtadow zaadahum hudan wa aataahum taqwaahum marka waxaa weeyaan qofka muminka markuu nabigeena tilmaamay calayhi الsalaaةu wasalaam tucrad اlfitan calى اlquluubi cuudan cuudan faayu qalbin ankaraha nukitat fiihi nuktatun bayضاء somayn marka waxaan kala jeedaa iimaanka marka xooga badnaay oo difaacaya daciifa marka macsiyo kasta iyo bidco kasta iyo muxuuaha wax kastoo xunba tabara iskaga celi malahan taqabal lidalika markaad dadka arkaysaan oo hadda macaasida ku dhacayaan oo qaar la jahrayaan oo muxuu ahaa wamaa ilaa dalika waxaa way iimaanka yaa daciifay meesha kama bixin imaanka u yeelaa imaanka weli u yeelaa adilo badan arrinta iyada oo oo muxuu ahaa waxyaabaha maalin kasta dhaca ka mid ahna way daliila u yihiin oo nin hadda beriga hadda nabigeena calayhi salaatu salaam elcaynayey oy gaalada can jireen kii u horey beriga denmark annaga jaamacada madaxdayga aan jirnay ayaa waxay soo gaartay khabar ah in nin soomaali ah oo muxuu ahaa baar ku jiro khamro cabba nabiga calayi sla hortiis lagu caayey oo wixide la soo qaaday markaasuu dhalada u watiyoo khamrada ku cabay oo dadkii marka kuwii ninka caytamay ayuu muxuu ma nabiga caynaysaa ash meeshuu muxuu ahaa raggii uu la dagaalamay yani khamr u caba maca daalika haddana iimaankii weli ma dhiman waxba ka nool soo ma jeed marka iimaanka culimada ay ka hadlayaan marka ay leeyihiin wa huwa mumin ahlusunna waljamaca ariiqooda waxaa weeyaan ay kaamil aliimaan wa islaamnimaduu ka baxay imaamkii oo dhan ayaa ka dhintay ma ahan laakiin iimaankii ayaa daciifay oo tabarbeelay oo marka khalaas qaarna waxay leeyihin maya intuu mutalabis ku yahood ku jira eh, xumaanta iyo zinada ayaa iimaanka laga qaadi xagga ayaa loo dhigi agga <laughs> marka xilliga ayaga imaan ma jiro xaggaa la dhigi kadibna markaad beladanka dhexbaxood ka baxa kadibaa iimaankii loo soo celini saasna qaar baa muxuu ah sheega wallahu aclam waaya intaa waxaa noo gabagaboobay bifadli min rabbina tabaaraka wa tacaala mishwaar dheer iyo safar dheer oon ku soo jirnay kitaabu alqasaama oo laakiin imaamka caleyh raxmatullah kitaab alqasama bas ma ahayne bad ayuuna geliyey oo waxaa weeyaan diyaadkii iyo qisaastii iyo wax badan ayaa marka aan soo dhex jibaaxnay bifadli min rabbina tabaraka watacala intaa inoo gabagaboobeen caawa waxaan bilaabina kitaab cusub oo la yidhahdo kitaabu qaطci saariq qofka tuugga in gacanta laga jaro ayuu baabkan ayuu kitaabkan u kitaab yahay waxyaabaha lala yaabo waxaa ka mid ah markii la gaaro baab اlxuduud oo xuduudda in la oofiyo ama gacan la jaro in la sheego amaba zani muxsan ah in laga hadlo ay noqoto amaba waxa weeyaan qof qof dilay in la dila ay noqoto oo baabkaas la soo qaado markiiba calam waxaa la taagayaa casaana oo la yidhahdo xuquuq ibni aadanka xuquuq ibni aadankey bini aadanka horta aisweydiina adduunkan hadda jooga ma siman yihiin mise waa laba bini aadama jirta kuwa madmadow bini aadam ma miya horta iyaga bini aadan maaha yani muslimiinta ayaga bini aadan maha miya a dadka madow bini aadan maaha saas waa ficla markaad fiiriso muslimna bini aadan maaha xuquuqdii bini aadamka laga sheekayna ood maqasheen waa nin awood leh oo murqo kuskuusan oo hub culus haysto dhaqaalo adagna haysto oona cad oona cad madowka madow awood kasti le waa adiga xuquuq ma lahan ficlan yani markaad fiiriso haddi dib u eega hal magaalo ayaa laga yaabaa in lagu dumiyo kun qof oo hal mar la burburiyo magaalo kaamil ahaa dekandaaku laga dhiga saqiir kabiir wax laga taga lama arko hal munadamo ah oo adduunka ku sugan oo dhahaysa xuquuq ibni aadana wax loo geystay ma arkaysta aayaddan qur-aankaa la dabaqay ama xadiidkana la dabaqayoo nin tuugahoo saariqa ah gacan laga jaray xuquuqda binaadankooy xuquuqda binaadankooy xuquuqda binaadankoy ruux annaga naqabana kaligeed oo annaga muxuu ahaa xukunkan naqabana ummaddan kale naqabanin maxaa ahay muxuu ahaa adduunka waa cajiib a a magaalahe ha ha ha ha ha ha ninki jilbika inta la saaray ma neefsan kar lahaa marka baabkan waa baab adiga hadda aan la geli karin abwaabta aan la geli karin ad ka mid yahayo ilaahayn awooda muslimiintaa siiyo iyo inta madow markay awood muslimiinta iyo inta madow helaan kolley dulmigaas waa inay mxuu ahaa ay soo gutaan war kalmaba yeelade hadda waxa hadda hays dadka madow iyo iyo iyo hataa gaaladan ka hadlaya gaalada madow gaalada maraykanka oo kale iyo meelahaas gaalada madow dhibka haysto yacni waad arkaysaa waa la iska toogay waa la dili ayagana dee waa dhibaa haysto oo daroogo iyo balaaye iyo moogtahay waxay dhihi jireen haddii ay mxuu ahaa akramakum ullah dabeesha soo urayso haddii ay dhawaaqeeda la maqlo qofka yara aradan oon aadka dharka quruxsano wadanin baa dadka ay wada eegayaan xaggiisa warkaad min soo gaari ya haddii dabayl ay dhawaaqdo mxuu dhawaaqeeda la maqlo eh, dadkan ay lisdhex fadhiyo ninka uun yara aradan oo dharkiisa usan dilacsan aggiisa la eegaa oo isaga un abaasha dusha laga saari marka waxaan kala jeedaa eh, eh, waxaa weeyaan iyaga laftirkooda dhibaa jiro oo yani ficlan daryeelidii la daryeeli la-ay iyo horaan sidii meesha lagu geeyey addoonnimada lagu geeyey iyo wixii lagu sameeyey iyo waxay la qabsadeen marka dulligii oo daroogadii iyo gaangiskii iyo balaayadii iyo wixii iyo wixii oo dhan ayaa marka waa ummad marka waraaboobay oo kale waa ya ha marka ummad marka taqriiban dugaaga noqday waa habkay u dhaqmayaan hadda waxaan dadilaacsan dharkaan dadilaacsan iyo timahaan eh, liidan iyo waxaanad arkaysaan iyo inta badan u fiirsada dadka howlahan yani lagu yaqaano iyo qaabdarada iyo wasakda iyo ilmehena hataa ay hadda ay jilayaan waa dadka madowga asal ahaan laga soo gaaray caddaanka ku yaryihiin way qabaan laakiin waa naadir marka meel hoose ayay joogaanoo marka mararka qaar saas oo kale qabsani imtixaan wa markuu isdifaacay ninku inu yihah mararka qaar waan ku qasbi wuxuu islee balaa kii doroogada muxuu amuy ama gaangis amuyah muxuu ahaa annagana la socod dhallinyaradeeni marka meesha la tagay oo basiibooyinkaa la dejiyey kuwaasaa lagu daray in meel alle meesha ay kuwaas degnaayeenaa la gey kuwaasa marka ay lamid yihiin la socda ummaddan hadda ad la yaabaysaan gaankiis iyo balaayada arkaysaan xaafadahan ladan iyo lama dejinay hadda kaba soo qaad magaladan aan degan nairobi meeshaan eh, ii sheeg majengo soo xaafad ma xaafaddan isku raranka oo jingadahan madoobaadi iyo midaan inta ku taalla ii sheega eh, madhari oo kale dadka jooga oo la degan way ku saamoobaan ilaa man raxima rabbuk lianna waxaa weeyaan faqrigii kaada alfaqru an yakuuna kufran wa faqdigii iyo wixii daroogadii iyo wixii oo dhan iyo nadaafad daradii iyo ya a ay ku darmaan xasbuna allah nicma alwakiil alcumuum marka masaladan ku saabsan qaطculyadiga waxaa xuquuq ibni aadamkaa taabateen unbaa ah, mxuu aha lama daynaaye laakiin annagana midma daynayna inaan axaadiista nabigeenna iyo aayaadka qur-aanka aan akhrino sala allahu calayh ali wasalam inaan aayaadka qur-anka iyo axaadiista nabigena ala slam aan akhrino ma daynayno intaan noolna insha allah tabaaraka wa tacaala waaye kitaabu qaci asaariq qofka tuugga ah in gacantiisa la gooyo kitaabkan u kitaabiyo weyaan maxaa loo goynaya waxaa loo goynayaa ummadda kale ayaa badbaaday hal qof haddii la gooyo oo magaaladan hadda muxuu aha ama meel un ka mid ah waxaa inta dowlad islaam ay jirto kadibna la xaqiijiyey qofka inuu saariiq yahay shuruudii la helo maxkamad la geeyo maxkamadda la saaro maxkamadda ay xukunta in gacantiisa la gooyo waxaa way tuugnimada ayaa meesha ka bixi sidaa weeyaan waa qofaa la ciqaabayaa fardi ah si bulshadoo dhan ay u badbaada hadda fiiri xabsiyada meel walba adduunka kumanaana ku jiraan maxaa loo xabisaya qaara cumri xirag qaara la toogani qaara muxuu aha ah, cirbad sun lagu duliyo la dili maxaa loo samayn kuwa hadda diidanadaha ka dhige bulshadaa lagu badbaadinaya tan waa bulshada lagu badbaadinaya farqi ma laha tanna waa xugun ilaahay oo min allah min aلsamaa kuwaana waa ku bini aadamka u samaystay laakiin waxaa la rabaa kan allah in laga dhiga argagixiso in laga dhigo waxaa weeyaan eh, laga dhigo xuquuq bini adam wax lagu tumana kan eh, bini aadankana laga dhiga ku muqadas ahoo oon laga hadlayni xuquuqda bini adamka waafaqsan antum aclamu am illaah mi ilaahay baa muxuuah cilmi badan oo waxaan yaqaana mis adinka ibni aadam allihidin abuuray miyaad ka cilmi badantiin been ay sheegayaan kitaabu tacdiimu sariqa kitaabu qaci saariq qofka tuugga ah gooynta la gooyuu kitaab yahay baabu tacdiimi sariqa tuugnimada in la weynay oo dembi aad u weyn ay tahay la cadday iyuu kitaabkan amu baabkan u baabya weyaan xadiidka afar kun eh, lix boqol ama toddoba boqol ah iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa xadiid kun afar kun iyo sideed boqol miya afar kun iyo sideed boqol iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qala imamu rabi bn suleyman muraadi wahiqa qala xadadana shucayb ibn leyth ibn sacd almisri wahiqatu nabiyu faqih qala xadana leyth ibn sacd almisri can ibni cajlaan waa moxamed ibn cajlaan waa saduuq ila anahu ikhtalata caleyhi axaadiid abi hurayra can qacqaac ibnu xakiim almadani wahiqa can abi saalix aلsamaan الzayaat dakwan weyan wahiqatu habt can abi hurayra radia اllah ta arda can rasul rasulka wuxuu ku ray sl qa rasulkan wuxuu yidhi laa yazni ma zinaysa azani qofka zaaniga xiina goorta yazni uu zinaysani wa huwa mumin isagoo mumina walaa yasriqu ma xado asaariqu tuugi xiina goorta yasriq xadi wa mumin isagoo mumina walaa yashrabu alkhamra khamrad ma cabi xiina goorta yashraba uu cabi wa mumin isagoo mumina walaa yantahibu ma booba nuhbatan boob daata sharafin sharafu saaxiba dhac iyo beliliqo waliba dadka muxuu ahaa marka laga dhacaana dee wax sharaf lahoo qiimo lah muxuu ahaa la dhaci oo yarfacu nnaas dadka ay kor u qaadaan ilayha nuhbadaas iyo shayga la boobay absaarahum aragoodii wa huwa mumin isagoo mumina ah. markuu wax dhaca waliba wax sharaf le ummadda aad u jecel yihiin ayuu dhacayaa saa weyaan mumin ma ahan marka iyada weyaan xadidka afar sideed boqol iyo kow iyo toddobaatanaad waa xadii saxiixa mumin kaamil iimaan ma ahan weyaan xadidka afar kun sideed boqol iyo kow iyo toddobaatanaad waa saxiix qala imam nasri calmt akhbarna maxamed bin muthan alcanazi qala xadadna ibn abi cadiy wa maxamed ibrahim asulami waa iqa can shucba waa imaamki can sulaymaan alacmash qaxa xadiidka ayuu taxwiil imamka caleh raxmat ullah wa akhbarna ama ambana axmed ibn sayaar أحمد بن سyار المروزي wa ثiqة xاaفظ qال xadثna cبدالله بن cثمان الأزdي wa صaduq wa iqatuna iqaة xaaفiظ waa mowlaahme ree asdi ayuu mowlo u yahay can abi xamزة abu xamزة mxamed maymuun almarwaزي wa iqaة faaضل can اأcmaش can abi صاalح can abi hurayra can النبي nb g sl sl qal nabigeen wuxuu yidhi can النبي nabigeen wuxuu ka wari sl sلم wa qaala axmed fii xadiidihi labada nin oo xadiidka warisay mid ka mid a ayaa xadiidkiis wuxuu ku yihi axmed ah ahy qaala wuxuu yidhi qaala rasul lah sl sl midna wuxuu yihi can nebi sal slm marka habka nabiga loo midna wuxuu yihi can nebi sl slm midna wuxuu yihi qala rasul lah sl slm laa yazni ma zinaysa azani qofka zaaniga xiina goorta yazni u zinaysana wa huwa mumin isagoo muumina walaa yasriqu ma xado xiina goorta yasriqu xadi wa huwa mumin isagoo muumina walaa yashrabu alkhamra khamra macabi xiina goorta yashrabu cabi wa huwa mumin isagoo muumina uma intaa kadibna atowbata towbadii macruudatun waa mid lasoo bandhigay oo la waray bacdu intaa kadib yani waxaan ka hadalnay zina waxaan ka hadalnay tuugnimo waxaan ka hadalnay khamro maca dalika intaba qof markuu sameeya towbadii waa u waran tahayoo habeenii maalin ba u furan tahay ilahay fadligay ka mid tahay subana watacala xadidka afartan sideed boqol iyo laba iyo toddobaatanaad waa xadiis munkar ah munkar waa mukhaalafatu adaciif liman huwa awaqu minhu nakaarada waxay gashaa matniga sidoo kale sanadkana way gashaa qaala aimam aqna maxamed ibn yaxya almarwsi abu cali waiqa qala xadaana cabdullahi ibn cuثmaan alasdi waiqatu xaafid can abi xamza abu xamza waiqatu xaafid isna can yaziid wahu ibn abi ziyaad yaziid ibn abi ziyaad waa ninkee martabadiisa waa xagge shacali kow hay can abi saalix can abi hurayrata qala wuxu yidhi abu hurayra laa yni ma zinaysan qofka zaniga xiina goorteedina u zinaysan wahu mumin isagoo mumina walaa yasriqu ma xado wahu mumin isagoo mumina walaa yashrabu khamra khamra ba wahu mumin isagoo mumina wadakara wuxuu sheegay raabicatan fanasiita waan hilmaamay faidaa facala dalika arrinkaa hadduu sameeya khalaca wuxuu siibay ribqata alislaami islaamnimada cimaamadeeda amaba tusbaxeeda amaba madaxgeshigeedii ayuu min cunuqii qoortiska siibay islaamnimadii sidii tusbix amaba ugu jirtay qoorta u saarnayd ayuu mxuu ahaa laga bixi weyaan khalaca wuxuu sibay ribqat alislaam islaamnimada qoor xirkeedii min cunuqii ayuu mxuuha ka bixiyey fain taaba hadduu tooba keeno taaba allow ka tooba aqbalaa xadiidku marka waxaa weeyaan waa munkar munkar weyaan maxaa yeelay faidaa facala dalika khalaca ribqata alislaami min cunuqihi wuu gaaloobay camal waaba mogt waa mashkiladtaas xadiidka afarkun sideed boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala imaam mt mxamed bin abdlah bn maark almhrami waiqa qaala xadaana abu mucaawiyat maxamed bin khazim dariir alkufi waiqat axsan asl xadii acmash waqad yahimu fi xadiidi hayrihi qaala xadaana alacmash xa waambana axmed bn xafm can abi mucaawiya can acmash can abi saalix can abi hurayra radi allahu anhu qal wuxu abi hurayra qaala rasul rasulka wuxu yih sal slm lacana allah alweyn ha naclada asaariqa qofka tuuga ah yasriqu xadi albaydata ukun ayuu xadi oo fatuqacu waxaa la goynaya yadhu gacantiisa wayasruqu alxabla xereg ayuu xadi fatuqacu yadhu gacantiisa ayaa la goynaya yani baydada ukunta laftirkeeda loolama jeeda wax yar ayuu xadi ayaa loola jeeda maxaa yeelay nisaabka qofka lagu goyna oo hadduu xado waxaa weeyaan inta la goyna waa laisku khilaafsanya laakiin waa in qiimata majin yacni shaygan tursiga ah amaba waxaa weeyaan gaashaanka ah qiimihiis ama dhowr mxuu ahaa eh, dinaar qayb ka mid ah inay noqoto weyaan baabu imtixaan saari qofka saari annaga hadda maadaama ay cid goyni ayna jirin aad hadda wati iskaga soo iloomanayna waqtigeed allahna gaarsiiyo baabu imtixaani saariqi qofka mxuu aha tuuga ah imtixaanka la imtixaamo bidarbi garaac walxabsi xabsi in la geliyo qof tuug ah ama tuugnimo lagu tuhmay ma la xabisi karaa oo xabsi ma la dhigi karaa si looga sheegsiiyo ama la garaaci kara ma la cuquubadayn karaa ya dambi baaris ma lagu samayn karaa xabsiga ha laakiin in la garaaca waa la isku hayaa xadii afarka sideed boqol iyo afar iy toddobaatanaad wa xadis xasana qaala alimaam nas cali ramat lah abarna isxaq ibn ibrahim alxandali qaala xadaثana baqiya ibn waliid alkilaaci waa saduqun kair tadiis dacfaa ah, qaala xadaanii safwan ibnu camr aلsagsaki waa iqa qaala xadaana azhar ibn cabd lahi xiraaziy waa saduuq can nucmaan bin bashiir annahu nucmaan rafaca wuxuu u kor yeelay annahu isagi anahu hani weyaan annahu shaniya rafaca waxaa kor yeelay ilayhi xaggiisa nafarun koox oo min alkilaaciyiina reeg muxuu ahaa kilaaca ana xaakatan kuwa oo farsamo ah saraqu waxay ahadeen mataacan alaab bay ahadeen dadka farsamayaqaanka ah hadda laftarkeeda mar guryaha dadka dhisana iyo baabkaas iyo smiidka laga xadaa oo biraha laga xadaa oo waxaa weeyaan qalabka wax ku dhisana laga xadaa aad bay iskaga kontroolaan oo waxaa weeyaan waa la baari markay baxayaan galabtii la baariyo markay soogaan la baariyo marka waxaa weeyaan qofka moogta yara qaawan ama aradan haaliban waxun baa lagu tuhmi ya waa laga yaaba saraqu mataacan bay xadeen faxabasahum wuu xabisay nucmaan bashiir ayaaman maalmo ayuu xabisay uma khalla sabiilahum wuu iska siideeyey faatahu way u yimaadeen kalaaciinta u yimid marka nucmaan loo yimid raggii looga soo dacwooday oo raggi wax lagu tuunsanaa oo loo keenay markuu dhowr maalmood haayey wuu iska sii dayey nucmaan koleyb wuxuu ku waaya caddayn maogta faatahu way u yimaadeen kalaaciyiinta soo dacwooday fa qaalu waxay idhaen khallayta waad daysay sabiila haaulaai kuwan jidkooda marmarin amaba aanan waa dambibaaris ku samaynin walaa darbin aanan garaacin maadan garaacin ninkii dambibaarisku maadan samaynin iska sii daysay faqaala nucmaan wuxuu yidhi maa shitum maxaad doonteen ah, maa shitum ama sidaa doontaan wa saa doontaana yeeli wa maa shitum saa doontaan ay afcal waxaan samaynaa maa shitum maxaad doontaan in shitum haddii aad doontaan adribhum waan garaaci kow fain akhraja hadduu soo saaro allahu alla weyne mataacakum alaabtiinna oo garaacaas aan ragga garaaca aad ugu soo baxaan oo ayagii xoolaha in lagu le ay caddaato fadaaka dhib maba jiro fadaaka falamr waadix waay xaaladda waa iska cadda ishkaal maba jiro wailaa haddii aalaad soo bixi weyda oo garaacaas uu waxba soo saari waayo oo raggi waa lagu caddaeyn la waayo akhadtu waxaan ka qaadanayaa min duhuurikum dhabarkiina milahu isagoo kale garaaci ayaga aan garaacay adinkana waa idin garaacaya nimanka masaakiinta ay waxaa loo garaacay in xoolo ay haydaan haddii xoolihii laga waayo marka adinkana waxma waa laydinkaga qisaasiyo waa laydin garaaci ko qaalu waxay yidhahdeen haadaa xukmuka arrinkan hadda aad samaynaysa maxuunkaaga ma adigaa waxaad ijtihaadkaada ku gaarsiiyo xugun adi aad xukunti miya qaala wuxuu yidhi haadaa arrinkan xukm اllah caza wajal iyo warasuulihi salى اllahu alayh wali waslm waa xukunka alle iyo xukunka rasuulkeena salى اllahu alayh wali waslm yacnii wuxuu ka soo naqlinayaa nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam arrinta iyada ah marka qofka tuuga ah in marka hadiiba wixii aan lagu hubin in la xabiso oo laga sheegsiiyo isagoon la cadaabin oon la ciqaabin sax laakiin qofki in la ciqaabo oo wixiina aan lagu haynin oo lagu hubin oo lagu haynin arrinta isaga waa la diiday haddii marka adiga lagu ciqaabana oo qofkii uu beri noqdana adigana waa in lagu ciqaabo saas waa xukunka eh, nacoomi bashiir uu xukumay allah iyo rasuulkiisa inay qabaan uu sheegay radia allahu tacala canhu ardaa wa can abihi kadalika waay xadiidka afar kun iyo sideed boqol iyo شhan iyo todobaatanaad waa xadيث xasana qala الimaم نس cبدiرحman بن محamed بن سلام الجuمحي lا bأس bه qala xadثna أبو سامة حmاd بن أسامة الqرشي ثiqة tbt رbma dls qال أخبرني بن mبارك cبداللahi بن mبارك weyaan cبداللahi بن mبارك waa imaمkaa taqaaneen aلimaم xافظ بن xaجر wuxuu leeyahay jumicat fiihi khisaal khayr tilmaamaha khayrkao dhan ayuu ilahay ku kulmiyey jihaad noqotaya xaj noqotaya sadaqo noqotaya cilmi noqotaya cibaado guud aha noqotaya dhan walba ilahay baa ku kulmi subxaana wa tacaala cabdulahi ibn mubaarak almarwasi waay can macmar rashid alasdi ree yamane can bahz ibn xakiim alqushayri waa saduuq can abihi abihiis oo xakiim ibn mucaawiyata waa saduuq can jadihi awowgiis mucaawiya ibnu xayda ibnu mucaawiya alqushayri waa saxaabi jaliila ana rasu rasulka sal allah slam radi allahu can saxbati rasul lah sal slm xabasa rasuulkan wuxuu xabisay naasan dad fii tuhmatin tuhma waxbaa lagu tuhmay inay isdaba mariyeen ama inay sameeyeen waa nabigan uu xabisay calayhi salaatu wasalaam xadid afarkun sideed boqol iyo lix iyo toddobaatanaad wa xadid xasana qala alimam nasai alamtul akhbarna cali ibnu saciid ibn masruuq balkindi waa saduuq qala xadadana cbdillahi mubarak waa imamka cama cumar ashid alasdi can baas ibn xakiim can abihi can jadihi ana rasu sl slm xabasa rajulan buu xabisay fii tuumatin tuumo darteed ayuu nabigan u xabisay ala sla uma kadibna khallaa sabiilahu jidkiisii dayey yani wuu iska soo dayey nabigeena calayhi salatu salaam baabu talqiini saariq qofka tuugga ah in loo dhaha talqiinka yani in saas dhah la dhah ma saasaa in la dhaha oo kale talqiinku waxaa weeyaan ma saasaa si looga helo makhraj uu ku badbaado dadka qaar moogta walaa yakaadi yubiinua walaa yakaadu yubiin qofkii xujadiis lama bixi kara qof markii intaana qof ay isu yimaadaan oo la waraysta wuu jarayni qofkii wuu isku dardarsami dadka isku nooc maaha waxaa laga yaabaa isaga oo inuu faranax oo kadibna xaq isaga aan lagu lahayn dusha u saarto kii kalena muxuu ahaa aftahan tuugah oo waxaa weeyaan bahbahala inuu yahay oo ninka taraara laga yaabaa marka mararka qaar waxad u baahanaya war masaas miyay ahayd waxaanaad qiranaysa amayn ahayn in la dhaha inaad u baahdaa laga yaaba arrinkaasaa noo imaan doona insha allahu tabarak wa tacala xadiidka laakiin waa xadiis daciifa xadii afarkan sideed boqol iyo todoba iyo toddobaatanaad waa xadid daciifa qala imam bna sw ibn slm rasi wa iqatun qala xadaثna cbdlah malik waa imamki can xamad ibni slmta wa iqat caabid can isxaaq ibn cabdilahi ibn abi طalxa alanصari wa iqat xuja can abi mundir mowla abi dar alkhifaari waa maqbuul can abi umaya abu umaya almakhzumi alqurashi waa صaxaabi jaliila radia اlahu ta arda ana rasul rasulk sl slm utiya waxaa loo keenay bilisin tuug ayaa loo keenay ictirafa gartay ictiraafan qirasho tuug la soo qabtay oo wixii lagu soo qabtay ictiraaftay ama ogolaaday ayaa rasuulkeen loo keenay ala sl walam yuujad macahu mataac alaabna aanan lagu helin alaabtii muxuu ahaa caddaynta ahaan lahayd laguma hayo laakiin tuugnimadii inuu tuugaysta ayuu ogolaaday ama waxaday faqaala rasu rasulka wuxuu uri sl slm maa ikhaalowka kuma malaynaya saraqta inaad waxadday warniyow maadaama alaabba aad wadin inaad waxadday kuma malaynayo waaya qal uu balaha inaan xadin iskhilaaf waan xaday oon xaday oon xaday weeyaan qaala wuxuu yidhi idhabuu bihi la taga faqtacuuhu gooye gacantiisa uma ji'uu bihi keena ilan qofka xadka waxaa loogu fogan karaa laba shay in bayino iyo markhaati saliim ahoo cad oo shuruudooda oofsaday la helo iyo amaba inuu asaga qirto yani waxyaabaha ugu sarreeyana qofku waa qiraalka inuu waxan qirto qof in la koronto lagu dhejiyo oo la cadaabo oo saas adal lagu yeersiiyo kaas qiraal lama yidhahdo sidaa weyaan faqaacuuhu gacantay ka soo jareen uma jaauu bihi nabiga u keenan sal slm faqala wuxuu ku yidhi rasulka sl slm qul waxaa tira astaqfirullah alla weyne ayaan dambidhaaf weydiisana waa tuuba ilah waan tooba keenaya faqala wuxu yidhi astaqfirullah waatuubu ilayh alla weyne aan dambidhaaf weydiisana waan tooba keeni qala wuxuu yidhi allahuma tub caleyh allah ka tooba aqbal lakin xadidka waa daciif baab rajuli nin ayuu baabkan u baab yatajaawazu iska dhaafa lisaariqi qofka duugaha can sariqati wuxuu xaday bacda an yaأtiya bihi اlimaam markuu imaamka iyo ninka madaxda soo gaarsiiye kadib uu keeno wa dikri اkhtilaaf khilaaf sheegitaan la sheegay ala caطa ibn abi rabax fi xadiidi safwan ibna umaya fiihi xadiidka safwan ibn umaya oo caطa ibn abi rabax wari u wariyey khilaafka rawaadda ay iskugu khilaafeen sheegitaan la sheegay ayuu isna gadaal ka raacsan baabka weyan xadidka afar sideed boqol iyo sideed iyo toddobaatanaad waa xadid صaxiixa qala aimam nas aleyh ramat lah abarna hilaal ibn cala albahili wa iqa qala xadaana abi abis acalaa ibnu hilaal albahili arraqi fihlin qala xadaana yaziid ibnu zuray waiqatu tabt can saciid ibn abi carubat waan soo marnay can qataada ibnu ducaam saduus albasri can caطaa ibn abi rabax can safwaan ibni umaya alqurashi saxaabi oo min almualafati quluubahum weyaan ana rajula nin baa saraqa xaday burdatan go ama mara ayuu xaday lahu isaga ana rajulan saraqa wuxuu xaday burdatan mara oo lahu safaan u sugnaatay damiirku wuxuu laabanaya safaan ibna umaya farafacuu ila nebi nabi ayuu kor yeelay sal slm fa amara rasulku wuxuu faray alay sl slam biqacihi in u gooyo ama la gooyo fa qala wuxu ya rasul rasuulka allow qad tajaawazta canhu waan iska dhaafay safwaan ayaa dhihi waan iska dhaafay ninkii haddii ba gacanta waa u naxariistay faqala wuxuu yidhi abaa wahbi ay ya abaa wahbiyow afalaa kaana muxuu ahaan waayey qabla an ta'tiina bi intaan ninkaan noo keenin ka hore oo na soo gaarin ka hore maxay u ahaan weyday oo iskaga cafin weyday lianna marba haddii qadaaga iyo arrinkan qofka xadka galay oo muxuu aha xuduudda ilaahay qareeriyey imaamka loo keena xaaraan wey lama ogola in la dhaafo laakiin inta ka horaysa waxaa weyaan qofki inuu iska dhaaf markaad ku aragto tuugnimadi inaad faraha kala baxdo oo adag ku joogto faqatacahu rasul rasuulka alla wuu goy sal sl xadika afarku sideed boqol iyo sagaaliy toddobaatanaad waa xadiis saxiix qaala imam nas akhbarna cabdullahi ibn axmed ibn moxamed ibn xambal ashaybaani weye imaam axmed ayaa dhalay qaala xaddaana abi waa imaamka ataqaaniya imaam ahlusuna الsunna raxima اllah jamic qala xadaثna moxamed ibn jacfar oo gundar qala xadaثna sacid ibn abi cruba can qataada can caطa can طariq ibni muraqac alxajaazi maqbul weyaan can safan ibn umaya ana rajulnima saraqa xaday burdatan go farafacuu ila nebi nebi ayuu kor yeeray sal sl faamara nabigu wuxuu faray biqaطcihi inuu gooyo ama la gooyo faqala ya rasul rasulka qad tajaawazta canhu waan iska dhaafay qala wuxuu yidhi falowlaa kaana hada falowlaa kaana hada falow kaana hadduu ahaan lahay hada kan qabla an taأtiina bihi ya abaa wahb abawahbow intaad ii keenin ka hor haddii ahaan layd waa ficnaan lahayd ama waan yeeli lahaynay faqatacu rasulula nabiga agu goy sal l sl xadidku waa saxiix weyaan xadiidkana xadidku dambe casharkan caw insha allah tabaraka wa tacala afar sideed boqol iyo sideetanaad waa xadis saxiix maa qablahu xadid kale ayuu saxiix ku noqonaya maxaa yeele waa mursal akhbarana moxamed ibnu xaatim ibnu nucaym ayuu yiri imam nasa aleh ramat ullahi eh, almarasi wahiqa qala abana xibaan ibnu muusa sulami wahiqa qala xaddatana cabdullahi ibnu marak waa imamka can awsaaci qala xaddatani cطaa bn abi rawax ana rajulin ba sarqa xaday thawban maraxaday fautiya birasu rasuulka ayaa loo keenay sal slm fa amara rasuulku wuxuu faray biqaطihi in la gooyo ama uu gooyo faqaala rajul ninku wuxuu yidhi marada lahaa yaa rasul rasuulka huwa lahu marada isagaa iskale waan siiyey qaala wuxuu yidhi fahalla qabla اlآan hadda ka hor maxaad u yeeli weyday hada wallah aclam wsala اllah wslm ala abdi rasul mustafaa